alxamdu lilah rab lcaalamiin sala allah wasalam calaa sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, markii aynu ka soo baxnay ficiladii alafcaal wax laydhaa eh, oo aynu u qaybinay ficilada maadi iyo mudaaric iyo amar ay culimmadu ku xijisiiyeen culimmadu waxay ku xijisiiyeen muxuu ahaa ficilada waxay ku xijisiiyeen in ay ka hadlaan faacilkii waana tartiibka saxdaa ah marka ficil la sheego waxa u horeeya ee ku xiga ama laga fikiraa waxa weeye ciddii ficilkaa samaysay ficilkaa ciddii samaysay wey waayahay marka alfaacil baynu ficilada ku xijisiinay faacilkaa waxaad xooga saaraysaa keliya wuxuu faacilku yahay maa huwa alfaacil alfaacilu ismun marfuucun taqadamahu ficlun wadalla cala aladii acal hee waxaad u eegaysaa afartaa shar waa inuu ismi yahay waxaad faacil ku sheegaysaa iska hubi marka horeysa inuu ismi yahay waa koowaad laba inuu godan yahay saddex inuu ficil ka horeeyo afar inuu yahay kii falka sameeyey wadalla cala aladii facala alficl faacilkiina wuxuu ku xujisiyeen culummadu almafcuulu bihi almafcuulu bihi leannahu marka ficilka la sheego aacilkiisii sameeyey ficilkaa ciddii samaysan la sheego waxaa mararka qaarkood ama inta badan yimaada wax la dhahda almafcuulu bihi oo ah kii lagu sameeyey ficilka iyo faacilku way islaasimaan labadaas ma kala hahaan ficilku faacil kama maarmi karo faacil kama maarmi karo ficil kastoo dhacay faacil sameeyey baa jira laakiin mafcuulku goor walba sidaas maaha mafcuulku ma aha maxay goor walba sidaas mararka qaarkood kuwa qaarkoodna way qaataan kuwa qaarkoodna way qaataan mxuu ahaa yani waxa weye ficilada qaarkoodna mafcuulbay qaataan ficilada qaarkoodna mafcuulba uma baahna marka marka ficilkii la helo ee faacilkii la helo waxaa iman karaa fii bacdi alaxyaan mafcuulun bihi baa iman kara inta badanna jumladu saddexdaasi ayaa isku xiga oo muhiima ah. ficilkii la sheego oo lagu xijisiiye faacilkii sameeyey ciddii lagu sameeyey oo mafcuulu bihigaana la daba dhigo almafcuulu bihi markaa sidaynu arki doonno wuxuu leeyahay saddex shardi oo keliya loo hela mafcuulu bihi noqon karaa wixii saddex arrimood laga helo kow sida qaacidada uu inoogu sheegay almafcuulu bihi ismun mansuubun waqaca calayhi ficlu faacil almafcuulu bihi ismun mansuubun waqaca calayhi ficlu lfaacil waa saddex shart mafcuulu bihi waa ismi ismigaasi waa mansuub waa ismi kordhigan ismigaasi waxa weeye waqaca calayhi ficlu faacil waxa ku dhacay ficilkii uu faacilku sameeyey faacilku wuxuu sameeyey isagaa lagu sameeyey oo maalan markaad tidhaahdo fataxa alwaladu albaaba waxa weeye fataxa wuu furay waa ficilki ficlun maadin wey alwaladu wiilkii wuxuu furay waa faacilka kii wax furay wey wixii uu furay oo albaabkii albaaba ayuu furay waa mafcuulun bihi mansuub baa mafcuulun bihi wey marka fataxa alwaladu albaaba waxay ka kooban tahay ficilkii oo fatxa ficlun baail iyo faacilkii oo alwalad ah oo kii furaya alladii facala alficla iyo mafcuulkii oo albaaba oo la furaya wixii furitaanka lagu sameeye ama waxaad tidhaahdaa yani faacilku cidda uu falkiisii uu sameeyey ay ku duldhacday faacilku fatxi buu sameeyey furid furiddaana waxa lagu sameeyey waa albaabka la furay mafcuul bihi waa saddexaashanta waa inuu ismi yahay waa inuu kor dhigan yahay waa mansuub waa inuu yahay kii falka uu ku duldhacay ama falka lagu sameeyey amiladiisa tusaalayaasha ah kitaabka wuxuu yidhi almila shadda tilmiidu tawat ilbintu gabadhii waxay laabtay ama ay duubtay athawba maradii tawat waxay duubtay ama laabtay albintu gabadhii oo ay laalaabtay athawba maradii akala di'bu yeygii wuxuu cunay alkharuufa wankii yarbaxu wuxuu helayaa wuu macaashayaa asaabiqu ka badiyaay jaa-isatan abaalmarin ayuu helayaa yasiidu wuxuu ugaadhsanayaa aaclabu aclabu ama ama acbu acwadu dajaajatan digaagad eh, ayay ugaadhsanaysaa yabiicu lqasaabu hilibluhu wuxuu iibinayaa yabiicu wuxuu iibinayaa alqasaabu hilibluhu allaxma hilib ayuu iibinaya tusaalaha u horeeya u fiirso shadda tilmiidu ardaygii wuxuu adkeeyey ama jiiday alxabla xadhigii shadda waa ficil maad wuxuu u baahan yahay ficilkaasi faacil yaa wax jiiday atilmiidu ardaygii wuxuu jiiday waa faacilkii waxaa kaloo loo baahan yahay wixii la jiiday marka ficilkiioo jiididii la sheego faacilkiina la sheego oo ah kii wax jiiday waxaa loo baahan yahay kii la jiiday waa ka mafcuulu bihi loodhanaya waa alxabla alxabla marka alxabla waa ismi waa mansuub alxabla xarafka u dambeeya kordhigayahay waana aladii waqaca calayhi ficlu faacil waa ka wax lagu sameeyey waa ka la jiiday dawat ilbintu athawba markaad tidhaahdo athawb waa sidaas maradu waa sidaas waa tii la akala dibu alkhaluufa markaad tidhahdo akala wuxuu cunay waa ficilkii oo ficlun maadi addibu yeygii wuxuu cunay addibu waa kii wax cunay waa faacil kii wax cunay oo keliya kuma fil waa inaad tidhahda ismi ma yahay faacilku marfuuc ma yahay addibu akala ma yahay falka sameeye cunistaa sameeye wax cunay yeygaa wax cunay alkharuufa wankiibuu cunay wankaasi waa kii la cunay markaa wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi mansuub mafcuulun bihi mansuub baa la raacinaya sida faacilka loo raacayo faacilun maxaa la raacinaya marfuuc mafcuulkana waxaa la raacinayaa mafcuulun bihi mansuub marka alkharuufa waa mafcuulun bihi mansuub maxaad ku cadaynaysaa alkharuufa inuu mafcuul bihi yahay saddexdii shardi baad eh, maarata ka fiirinaysa ku jira o alkharuufa ismi maya waa ismi alkharuuf alifkii laamtaa ku jirta cashaa ku jirta ayaa kutusaysa inuu ismiya markaad macnaysana dee wanka wuxuu la mid yihiin alxisaan iyo alximaar iyo alkalbi iyo xayawaanaadka alcusfuur iyo ismun lixayawaan wey waayahay waa ismi laba waa mansuub alkharuufa wuu kordhiganya shardiga saddexaad wuxuu ahaa inuu yahay ficilka meesha ku jira ee la sameeyey kii lagu sameeyey waa inuu yahay deybigu isagaa ficilka sameeyey cunista wankuna kii la cunay waa inuu yahay kii la cunay marba ficilka ku jira aduu egasa haddii ay tahay arin mafcuul bihi wuxuu noqonayaa kii la ariyay haddii ficilka meesha ku jiraa tahay kataba oo kale iyo yaktub qoris hadday tahay wax la qoray mafcuul muxuu noqonayaa kii la qoray haddii ay meeshu tahay cabitaan shariba iyo yashrabu ku jirto mafcuul biigu muxuu noqonaya kii la cabay manasa u faado hadday waxbarasha ku jirto barasho tacalamaye tacalama ku jirto ama baridii ku jirto waxbarasha markii ku jirto wuu bartay wixii la bartay baa mafcuul bihi noqonaya barid hadday tahay wuu baray kii wax la baray waa mafcuul bihi wixii la barayna waa mafcuul bihi markay barid tahay callama ka waxbaraybaa aacila ka waxbaraya ama waxbaraybaa faacila ka la baray waa mafcuul waxa la barayna waa mafcuul labaad marka waxaad odhanaysaa allama axmadu ama almucallimu axmada alqur'aana callama wuxuu baray almucallimu mucallimku waa faacilkii axmada wiilka axmed la yidhaahdo alqur'aana buu baray marka mafcuulu bihigu waxa weeyaan ficilka kolba meesha ku jira ayaa loo fiirinayaa waa kii falka lagu sameeyey wey yarbaxu saabiqu jaaisatan markaad tirahdo yarbaxu wuxuu helayaa waa ficil muaaric asaabiqu oo ka badiya wuxuu helayaa kii badiya waa faacilun marfuuc jaaisatan ayuu helaya waa wixii uu helayay ee la siinayay qofka badiya waa mafcuul bihi mansuub icraabkuna waa sida yarbaxu ficlu muaaric asaabiqu faacilu marfuuc jaaisatan maxaa la odhanaya mafcuulu bihi mansuub mafcuulu bihi oo magaciisa waxaad ugu dartaa un mansuubun kordhiga yasiidu haclabu dajaajatan yasiidu wuxuu gaadhsanayaa ficlun muaaric haddii saada la odhan lahaa ficlun maadi buu noqon lahaa yasiidu ficlun muaaric inuu muaaric yahay waa kutusaysaa yadaa lagu bilaabay iyo inaad babedeli karto xuruuftii kale iyada maarata la midka axrufulmuaaraca afarta ahayd anaytu aad gelin karto yasiidu asiidu nasiidu tasiidu isbabedelaysa yabiicu abiicu nabiicu tabiicu inuu muaaric yahay kutusaysa yusiidu ficlu muaaric ida ficilada waa inaad noocooga sheegto markaad eraabayso ficlu maadin ficlu muaaric ficlu mrin aaclabu faacilun marfuucun shuruuddii faacilka haddaad ku egta saasuu noqonaya ka wax ugaadhsanaya weeye aclabku dajaajatan waa mafcuulun bihi mansuubu tii la ugaadhsanaya wey wixii la ugaadhsanaya wey yabiicu lqasaabu allama yabiicu ha loodhana craabkeeda ficlu mudaaric alqasaabu faacilun marfuucun allaxma mafcuulun bihi mansuubun allaxma inuu mafcuul yahay maxaa caddaynaya kow ismi ma yahay allaxma waa ismi maxaa ku tusaya maxaa u daliila inuu ismi yahay alfyala al baa ku jirta haye laba waa mansuub kordhige allaxma xarafka u dambeeya saddex kii falka lagu sameeyey ee falku isaga ku dhacay ee wax lagu sameeyey waa inuu yahay ficilka meesha ku jiraa waa yabiicu waa iibin wax iibin weeye iib baa laga hadlaya kii wax iibiyey waa faacil waxa uu iibiyeyna waa mafcuul bihi marka allaxmu weeye waxa la iibiyey allaxma yabiicu lqasaab wاllaxm awaacidka wuxuu yidhi almafcuulu bihi mafcuulu bihi smun waa ismi faacilkiiaan soo marrayba ismin bua ismigaoo mansuubun mansuuba oo kordhigan halkaasay faacilkii ku kala baydheen faacilku muxuu ahaa marfuucun tan kalena way ku kala baydhayaan ismigaoo waqaca calayhi ficlulfaacili faacilka falkiisii faacilku wixii uu sameeyey ayaa lagu sameeyey kan oo ku dhacay haddii uu akli sameeyey isagaa la cunay oo akligu ku dul dhacay haddii uu faacilku shurbi sameeyey wax cabbay waxaan isagaa la cabbay haddii darbi faacilku sameeyey wax garaacay isagaa la garaacay haddii la sameeyey bariid isagaa wax la baray marka ismun mansuubun waqaca calayhi oo yani korkiisa ku dhacay ama isaga ku dhacay ficlulfaacili faacilku ficilkiisii uu ku dhacay waayahay tamriinaadka waxa uu yidhi istakhrij ilmafcuula bihi mafcuul bihiga la soo baxa istakhrij soo saar almafcuula bihi mafcuulu bihiga waxaad ka soo saartaa ood kala soo baxdaa min aljumal alaatiya jumlooyin ka soo socda istakrij almafcuula bihi min aljumal alaatiya mazaqa alqulaamu wiilkii wuxuu jarjaray alwaraqa xaashiyihii ama waraaqihii ayuu jarjaray xalabat ilfataatu gabadhii waxay ka maashay ama ka listay albaqarata saci ayqada racdu wuxuu toosiyey onkodkii ayqada wuxuu toosiyey alracdu onkodkii annaa'ima qofkii hurday akala alximaaru wuxuu cunay alfuula sanaca annajaaru nijaarkii wuxuu sameeyey sanaca annajaaru kursiyan kursi buu sameeyey rama asayaadu kalluumaystihii waxa uu tuuray ashabakata shabakadii waa ugaarsaduna asayaad sayaad lbari oo ka bariga ka ugaarsada ama waa sayaad oo badu ka ugaarsada rama sayaad shabakata abakhat ilmar'atu haweenaydii waxay karisay aacaama absara rajulu ninkii wuxuu arkay alhilaala bishii amhiladaa wuxuu ku yidhi mafcuulu bihiga ku jira kasoo saar waxaynuu badelaynaa inagu inaad icraabto dhammaantiin jumlada dhan waad wada icraabi karta ta u maalan aynu ka bilowno mazaqa alqulaamu wiilkii wuxuu jarjaray amba jeexjeexay alwaraqa xashihii raaqihii ayuu jarjaray alwaraq laba macnay leedahay carabiga jamcu waraqatin weeye alwaraqa alwaraqa xaashida waa lahaa murqada waxaa kaloo laydhaha caleemaha ee geedaha geedka caleentiisana alwaraa ama alwara baa la dhaha imika wuxuu uga jeedaa xaashiyihii waraqadihii awraaqihii buu uga jeedaa mazaqa alqulaamu alwaraqa mazaqa wuxuu jarjaray ficlun maadi wey markaad ficilka aragta mazaqa wuxuu jarjaray waxaad dareemaysaa inuu jiro faacil wax jarjaray iyo mafcuulu bihi oo kii la jarjaray marka ayaa wax jaray algulaamu faacilun marfuuc waa ismi godan oo ficil ka horeeya ficil baa ka horeeya mazaqa waana kii ficilkaa sameeyey tamziiqa isagaa sameeyey alwaraqa waa mafcuulun bihi mansuubun lanna waa ismi alwaraqa waa mansuub oo xalabat ilfataatu lbaqarata markaa tira xalabat ficlun maadin wey xalabat inuu ficil maadi yahay calaamadii ficil maadiga kutusaysa ayaa la socota oo ah taaw taniif xalabat xalaba waa ficlu maadi tadaasna waxaa la dhahaa taaw taniif alfataatu waa faacilun marfuuc albaqarata neefkii xoolaha ee lamaale caanaa laga lisay maxaa la odhanaya mafcuulun bihi mansuubun mafcuulun bihi mansuubun marka waa ficilkii waa faacilkii iyo mafcuulu bihi ayqada racdu annaa'ima ayqada wuxuu toosiyey baraarujiyey maxaa la dhaha ficlun maadi alracdu faacilun marfuuc annaaima mafcuul bihi mansuub akala alximaaru alfuula waa sidaas akala ficlu maadi alximaaru faacilu marfuucu alfuula mafcuulu bihi mansuubun waayahay tamriinka saddexaad wuxuu leeyahay mafcuul bihigii baa ka maqan ku buuxi meeshan bannaan mafcuul bihi dac mafcuula bihi munaasiban likulli jumlatin min aljumal alaatiya jumlooyinkan soo socda mid kasta mafcuul bihi ku haboon ku buuxi akala alqitu maxaa lagu buuxinaya ficilkiiyo faacilkii wey sadee waxay cunta akala alqitu haye alfaarata yazracu lfallaaxu fallaaxi wuxuu beerayaa alqamxa alqutna yabni lbannaaw wuxuu dhisayaa yabni wuxuu dhisayaa albannaaw kii wax dhisaya wastaadkii maala kii wax dhisaya baytan mazaqa alwaladu wuxuu jarjaray alwaraqata alkitaaba takhiidu lbintu waxay tolaysaa gabadhu takhiidu waxay tolaysaa albintu hay athawba kasara alhawaau hawadii waxay kala jebisay dabayshii waxay jebisay annaafidata azujaaja baa laodhanaya yanshuru najaaru najaarku wuxuu jeexayaa yanshurudaasi faafinta iyo fidinta waa la dhaha yanshuru diin allahi fi lard yanshuru iyo sida dharkoo kale marka la waro ama la kala saaro oo kale baadasha ama garbaha marka daairku sidaa u kala saaro yenshur waxaa kaloo yenshuru loo isticmaalaa looxa marka minshaar lagu kala goynayo looxa la kala jarayo alminshaar halkaasay ka timid minshaar waxay ka timid nashaar sida miftaaxba uga yimid maxay fatax uga yimi miftaax kana nashara waxaa laga keenay maxay min shaac marka yanshuru najaaru annajaarudaasad garanaysaa inay jaridii tahay looxa la jarayay wuxuu najaarku jeexayaa alkhashaba allawxa saasa loo dhahay yabiicu lbadaalu wuxuu iibinayaa tukaanluhu albadaal waa baayicu lacima cuntada iibiyaa la dhaa yabiicu lbadaalu haye acaama asalat lmaratu haweeneedii waxay maydhay asalat lmaratu ay athawba ama ahiyaaba mafcuulu bihi kaan macnaheedu waxa weeye si saxa inaad mafcuulu bihigii wax lagu sameeyey u keento midda kale waxaa la eegayaa inaad kor dhigtay iyo in kale qasalat ilmar'atu athawba waynata almalaabisa yani wii kor dhigta wey lannahu mafcuul bihi mansuuq wey mansuuq tamriinka sideedaad ee u dambeeya tamriin fi lcraab waa icraabki namuudaj xamala aljamalu alxataba xamala wuxuu qaaday aljamalu awkii alxaaba xaabadii xamala muxuu ku ciraab ficlun maadin ficlun maad ama maadi marka la waqfiyayo ficlun maad waad ku waqfi karta ficlun maadi waad ku waqfi karta laakiin inta badan marka caadi aad u akhriyayso ficlun maadin lama xarakeeyo waxaad ku joogsanayso oo adoo qur-aanka akhriya ina allaha qafuurun raxiimun adoo ilaa adoo qur-aanka akhriya haddii ayna wasli ahayn ood xiriireen waa inaad waqfidood sukuun ku waqfido ina allaha qafuurun raxiim halkana ficlun maad ama ficlun maadi aljamalu faacilun marfuuc alxaaba mafcuul bihi mansuub icraabka inta badan waxaad ka ilaalisaa af soomaaliga marka lagu idhaahdo xamal aljamalu xaaba ha odhanin xamala waa ficil maadi aljamalu waa faacil marfuuc alxaaba waa mafcuul bihi mansuub waadaa uma baahna carabigu idan af soomaaliga af caribaad sdhex watahay sidiisaa ugu qoran yihiin inuu ciraab intood waadii wuda ka dhex saarto xamala ficlun maadi aljamalu faacilun marfuuc alxaaba mafcuulun bihi sidaas yakulu diibu yaygu wuxuu cunayaa ashaata neef adhe yakulu ficlun muaaric adiibu faacilun marfuucun ashaata mafcuulun bihi mawsuuc acrib iljumlatayn ilaatiyatayn waataynu nidhi acrib mooyaane wax kale kuma banaan icrib iyo icrab iyo midna ma jirto acrib waa sida axsana axsin akrama akrim kana waa acraba acrib saada alghulaamu wuxuu wuxuu soo kalluumaystay waarsigu halkan waa kalluumaysi af soomaaligii ulaamkii wuxuu wiilkii yaraa soo kalluumaystay samakata yani kalluun mamalay buu soo qaatay la soo baxay tajmacu lbintu gabadhu waxay ururinaysaa alasaara ubax kuwana waad icraabi karaysa waxay noolanaynaa saada ficlun maadi algulaamu faacilun marfuuc samakatan mafcuul bihi mansuub tajmacu lbintu waxay ururinaysaa alasaara ubax tajmacu فعل muaaric ficil muaarica waa laga fiican yahay markaynu carabi ku aqriyno ficil muaaric maaha waa af soomaalikaas ficlun mudaaricun weyaan markaan arkay ficlun mudaaricun markaad waqfiysana waxaad oranaysaa un ficlun mudaaric ficlun mudaaric tajmacu albintu tajmacu ficlun mudaaric albintu faacil marfuuc alzhaara mafcuul bihi mansuub saasaa loo iraab almuwaasanatu bayna alfaacili wاlmafcuuli bihi waxaynu soo qaadanay qayb muhiima oo luqadda carabiga runtii ka tirsan waxaynu soo qaadanay ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuul bihi tiriya cadad ma laha jumalka carabiga ah ee ka kooban ficil iyo faacil iyo mafcuul bi keliya ka kooban tri waana labada jumle sidaynu dhigan doona carabigu laba jumlo keliyu leeyahy labada jumle mid ka midi waxay ka kooban tahay ficil iyo faacil mararka qaarkoodna mafcuulu bigaasina siira ah jumlada ficiliyada laydhaa ee noo soo socota qaybta ugu muhiimsan weeye ficilkaiyo faacilkaiyo mafcuulu biigu waxyaabo kaloo raaci karaa wuu jira mararka qaarkood kusoo bira marka qayb muhiimaynu ka soo baxnay sidaa darteed si faacilkii iyo mafcuulkii ficilka ka dambeeyey marka ficil aad aragto faacil baa ka dambeeya mararka qaarkoodna mafcuulow uu ku xigaaye waxa weeye labadaa faacilkii mafcuulka si aad u kala saari lahayd ayuu darsigan ay labada sheekh ugu talagaleen almuwaasana waa isbarbardhig iyo isku miisaamid iyo isku eegid bayna alfaacili waalmafcuuli bihi faacilka iyo mafcuulu bihiga muwaasana ka dhexayso lagu samaynayo wey labadaasaa la ysbarbardhigaya laleeya maxay ku kala duwan yihiin maxayse ka saman yihiin oo maarata ka saman yihiin ayaa la shayga marka sidaa loo weydiiye laba shay la ydhahda maxay ku kala maxay ka siman yihiin maxayse ku kala duwan yihiin la weydiiyo meelaha iska iskaga midka yihiin iyo meelaha ay ku kala duwan yihiin aad baa loo fahmaa marka sidaa la ysku barbardhigay shayga marka faacilka iyo mafcuulkiisa aad u kala garato maxay ka siman yihiin horta marka horeysa darsigeena maxay ka siman ka bilownay waxay ka siman labadooduba waa ism faacilku wuxuu ka bilaabmaa tacriifkiisu ismun marfuucun mafcuulu bihigana wuxuu ka bilaabmaa ismun mansuubun marka maxay ka siman labaduba waa ismi labaduba waa ismi labaduba waa ismi labaduba waxay yimaadaan meel ficil yaallo ayay yimaadaan horta waa inuu ficil jiro waa inuu ficil jiro waayahay marka waxay ka siman yihiin ta waxa wey intii uu sheegay isagu ugu muhiimsani inay labadooduba ismi maxay ku kala duwan yihiin marka la dhahdo laba shay bay ku kala duwan yihiin faacilku waa marfuuc xarakaday ku kala duwan yihiin faacilku yahay mafcuulkuna waa mansuuba uu kordhigay mafcuulkuna waa mansuub marka halkaas way ku kala duwan yihiin akiru faacili marfuuc ama alfaacilu aakhiruhu marfuuc wlmafcuulu bihi aakhiruhu mansuub xarakada way ku kala duwany waxaana loogu talagalayba in lagu kala garto oo faacilkii mafcuulka lagu kala garto xarakada waxa kale ku kala duwan yihiin arrin kaleo muhiima faacilku waa kii ficilka sameeyey ficilka kii sameeye weeye ee falka sameeyey waa lagu sameeyey wey marka halkaan ku kala duwey marka wuxuu kusoo koobi doonaa waxay iskaga mid yihiin isminimada mid waliba waa ismi waxay ku kala duwan yihin laba arrimood xarakada way ku kala duwan yihin oo midina uu godan yahay midina u kordhigan waxay ku kala duwan yihiin yani maaragta eh, wax samaynta midina waa kii ficilka sameeyey alladii facala alficla midina waxa weeye alladii waqaca calayhi alficlu mid waa kii ficilka sameeyey midna waa kii ficilku isaga ah, lagu sameeyey almuwaazana bayn alfaacil wlmafcuul bihi isku miisaamid labada laisku miisaamaya alamila tusaalayaal lixa ayuu keenay yajuru lxisaanu farasku wuxuu jiidayaa eh, ajala ama carab baa la dhahdaa waxyaabaa gaari dameerka iyo gaari ximaarku ajiidaan eh, weeye taayiradaa la sameeyey eh, wax lagu qaado kuwaasa cajala la dhaa cajala taayirko keliya waa la dhahdaa laakiin kuwaana maadaama taayrun yihiin oo ajala layska odhan kara asalka alcaraba markaasay eh, carabta ugu mahmahaan qofku markuu arinta khaldo waxay dhahdaan wadacta alcarabata amaama alxisaan anta wadacta alcarabata amaama alxisaan midkee horaynaya xisaanka faraska iyo carabada uu jiidayo midkee horaynayo la horraysiinaya yaa xisaankaa horaynaya markaasaa carabadiina lagu xidhaya oo ujiidaya ka dambaynaysa haddaad carabada horraysiisa ka warran maashi daa'iradii haddaad horraysiiso oo dameerkiina xagga dambe ka mariso doonta inay kuu socdaan waa khaldan tahay yacni nidaamkaa kaa khaldan sida kale waad saxsanta u wadaysataa wixii wax lagu qaadayay iyo dameerkii iyo baashiiba wadaysataa iyo ujiidaye laakiin nidaamkaa kaa khaldane sax dacil xisaana ah amaama alcaraba ah. xisaanka horraysi marka yajuru lxisaanu alcajalata qatafa alqulaamu wiilkii wuxuu goostay azahrata ubaxi rabatat faatimatu faatima waxay xidhay aljadiya orgigii orgiga yar baa lahaa jadi yasqi lfallaaxu fallaaxu wuxuu waraabinaya ninkii beeralayda ahay azarca zarcigii buu waraabinaya qadafa allaacibu lkurata qadafa wuxuu tuuray allaacibu laacibkii alkurata kubadi alkurata xabasa ashuriyu wuxuu xidhay ninkii booliska ahay ashuriyu allisa tuugii buu xidhay amiladaasi dhammaantood waad icraabi kartaa dhammaantood lanna waxay ka kooban yihiin ficilo iyo faacilkii iyo mafcuulkii bay ka kooban yihin yajuru lxisaanu lcajalata maxaynu odhananaa icraabkeega yajuru ficlu mudaaric maadigu wuxuu ahaa jara yajuru waa ficlu muaaric alxisaanu faacilun marfuuc alcajalata waa wixii la jiidayay mafcuulun bihi mansuur kuwa kalena waa inaad soo icraabta icraabkaa waa in carabkaaguna la qabsado oo aad ku celceliso oo degdeg uu kaaga soo baxo yani maaragta adigoo aan ka fikirin annataa'ij maxay yihiin nataa'ijka natiijooyinka ka soo baxaya tusaalayaasha markaynu isbarbardhigna faacilka iyo mafcuulka carafnaa mimaa madaabna duruustii tagtay waan fahnay waxbaanu ka fahnay carafnaa shayan mimaa madaa waxbaanu ka fahnay hadduu carafnaa maa madaa idhaahdo waxay noqonaysaa waan fahnay duruustii tagtay gebigeena mimaa madaana waxbaan ka fahnay wey waayo anfiquu mimaa raanaakum mimaa anfiquu maa raanaakum waxay noqon lahayd waxaan idin siinay bixiya wax ka bixiya wey mima razaq carafnaa mima madaa duruustaa tegtay waan fahnay waxbaanu ka fahnay wanacrifu waxaan ka ogaanaynaa min ta'amuli اlamhilati الsaabiqati tusaalayaasha lixdaa ee aan soo sheegnay markaan u fiirsanno maa yaati waxaan soo socdo ayaan ogaanayna ana kula faacilin faacil kasta wa kula mafcuulin bihi iyo mafcuulu bihi kasta ismun inay ismi yihiin waa kow ana alfaacila faacilku huwa ladii kii inuu yahay sadara canhu uu kasoo fulay alficlu ficil ka ficilku ka yimid xaggiisa ee ficilka sameeye aladii akal wladii sharib wladii kharaj wladii dakal wladii salla wladii saam ka ficilka sameeye weyaan huwa ladii sadara canhu lficilu isagu ficilku ka yimid oo ficilka sameeye an almafcuula bihi mafcuulu bihigu huwa ladii waqaca calayhi alficlu waa ka ficilku ku dhacay isagu ficilka ku dhacay oo lagu sameeyey ana alfaacila waxaa kaloo fahmaynaa faacilka aakhiruhu marfuucun aakhirkiisu inuu godan yahay ana almafcuula bihi mafcuulu bihiga aakhiruhu aakhirkiisu kordhiga marka qodobadaa shantuu inoo qoray waxay u noqonayaan hal shay oo wuxuu sheegay ay iskaga mid yihiin faacilka iyo mafcuulka oo ah inay labadooduba ismi laba shay oo ku kala duwan yihiin lagu sheegay midi waa xarakada oo faacilku waa marfuuc mafcuulkuna waa mansuub midina waa macnahoo faacilku waa huwa aladii sadara canhu alficlu ladii facala ficla aacilku waa kii ficilku ka soo fulay waa kii ficilka sameeyey halka mafcuulku ka yahay maxay wladii waqaca calayhi alficlu kii wax lagu sameey karo almubtada wlkhabar wallahu aclam hoosdhigidiisii la hoos dhigo ayuu halkan kaga warramaya jaru lsmi marka maxaa jara ismiga maxaa hoos dhiga ismiga waxaa hoos dhiga xuruuf ljar soo gasha xuruufuljarki buu inoo tirinayaa labada miaal ugu horaysa waxaa ku jirta min labada ku xiga waxaa ku jirta can mise sidaa ay u kala horeeyaan talow saas u wada min iyo ilaa iyo can iyo calaa fii albaa wallah wuxuu keenayaa imisa waxaan u malaynaya ilaa sabca inuu keenay toddoba xaraf ayuu keenaya min ilaa can calaa halkaas waa afar fii alba walla toddoba xarafuu keenaya xuruufuljarki xuruufuljarki ayuu toddoba halkan ku sheegi doonaa toddobada xarafba waxa ay galaan ismi waxaan ismi ahayn ma galaan asmaaday galaan asmaadana way hoos dhigaan nazla almaطru roobkii wuxuu ka degay min aلsamaa'i ayuu kasoo degay ama ka soo samada yأti الsamaku kalluunku ama malaygu wuxuu ka yimaadaa min albaxri badda ayuu ka yimaadaa yأti الsamaku min albaxri nazla waxa weeye ficlu maadi almaطru faacilu marfuucu waa wixii soo degay min الsamاء min xarfu jar xarfu jarin الsamaaءi sm majruur bmin sm wey aلsamaa asha ku jirtaa kutusaysa majruurun waa la hoos dhigay jar hoos dhigan yahay bimin min baa lagu jaray sm majruur bmin yأti الsamku min albaxri yأti ficlu mudaaric yأtii maadigu wuxuu ahaa ataa ayuu ahaa ataa mudaaricuna waa yأtii amarkuna waa iti ama iti iti marka la yska fudaydayo ya loo bedela hamsadii haddii kale iti fأti biaayatin marka yأtii waa ficlu mudaaric wa hada laa shaka fiih ficilka mudaaric waxaynu soo maray wuxuu leeyahay mansuub mataa yunsab ida dakhalat calayhi nawaasib ida sabaqahu axad nawaasib اlarbac soo ma wamataa yujsam ida sabaqahu xarfu jaasim ama axad xuruuf اljaasima mataa yurfac goormaa la godaa ida tajarada ida lam tasbiqhu ida khalaa min الnaasibi wاljaasim yatii qaacidadii aad soo barateen ficilka mudaarican kusoo marray idinkoo abaqaya ficilkaa mudaaric ma marfuuc baa ya'tii oo akhirkiisuu godan yahay mise waa mansuub oo u nasbisan yahay mise waa majsuum oo uu reeban yahay saddexdaasaan rabaa in laga jawaabo ma marfuuc baa ma mansuub baa ma majsuub waa saddexdaa midkoodu ficilka mudaaric kama baxay ayaa iyo kale marfuu sax wey aad baad ugu dhadhawaysee qaacidadii lanno dadka qaarkood waxay eegaan yatii wuu reebanya sooma akhirkiisu yaadoo dambaysa way reebata dabeedna waxay idhahdaan waa majsuum reebidda eegayamugta waxay kutusaysaa mar hadduu idhaa yatii waa majsuum inaanu soo fahmin cashirkii jasmaha iyo nasbaha ka sheekaynaya ma fahmin lanno hadduu fahmay wuxuu fahmi lahaa in ficilka mudaaric la jasmiyo markay jawaasimta ku hormarto waxaa la jasmiyaa keliya hadduu xaraf jaasimi ka horeey yatii ma wax ka horeeyaa jira markaa majsuub ma odhan kartid yatii mansuub ma odhan kartid lannu nawaasib ka horraysaaba ma jiro markuu labadaa ka maran yahay maxaa la odhan jira jaasim iyo naasib markuu ficilka mudaaric ka maran yahay muxuu noqon jira waa marfuuc su-aasha kale aawe rafcuhu aawe godaalku taas waa su-aal kale godaalkii aaway yatii wayba reeban tahay akhirkii buu reebaya taasi waa su-aal kale laakiin halkan ficilkan mudaaric ma mansuubba mise waa majsuum mise waa marfuuc haddaad weydiiso waa marfuuc likhuluwihi min alnaasibi wاljaasibi wuxuu ka maran yahay naasibi iyo jaasib litajarudihi min alnaasibi wاljaasibi waayahay yatii ficlu mudaaric marfuuc baa la odhanayaa asamaku aacil marfuuc min albaxri min maxaa loodhanaya waa cashirkeenna mintu xarfu jar toddobada xarfu ku qoray dhammaantooda waa xarfu jar min xarfu jar ilaa xarfu jar can cala xarfu jar alba xarfu jar allaam xarfu jar haakada wada xarfu jar baa doonaysa waxa ka dambeeyana waa isku icraab keliya maxaa doonaysaa kuwa ka dambeeyana ismun waxaan ismi ahayni kama dambayn kara xuruufuljar min iyo ilaa xaraf ismi unbaa ka dambeeya iyo waa xuruuf waxa ka dambeeyana waa ismi ficil iyo xaraf kale midda kama dambayn karo ismun majruurun bi bay ka wada sameeyin ismun majruurun bimin ismun majruurun bican ismun majruurun bicala albaxri ismun majruurun bimin weeya saca aljaysu ciidankii wuxuu socday ila lmaydaani maydaankii dagaalka ama garoonkii lagu dagaalamayay xaggiisu u kacay saarat ilmaashiyatu xoolihii way socdeen ila alxaqli xagga seeraha iyo beerta ayay u kaceen waxa weeye sacaa waa ficlu maadin aljayshu waa faacilu marfuuc ilaa xarfu jar almaydaani ismun majruurun bila saarat ilmaashiyatu waa sidaasoo kale waa ficilkii faacilkii saarat ficlu maadin wta taau tanii ficilku waa saara yasiiru saara yasiiru sina saarat tada ku jirtahay waa taau tanii almaashiyatu faacilu marfuuc wixii socday weeye ilaa xarfu jar alxaqli ism majruuru bila yanzilu wuxuu ka soo degayaa aljundiyu askarigii can ilxisaani faraska yadhabu khowfku wuxuu ka tegaya iyo cabsidu waxay ka tegaysaa can طifl ilmiyara yanzilu iyo yadhabu waa isku icraab maxaynu odhanaynaa labadoodaba ficlu mudaaricu marfuuc aljundiyu iyo alkhowfuna waa isku icraab faacilu marfuuc waa wixii maarkasa soo degaya ama tegaya canna waa isku icraab maxaa la odhanaya can iyo can waa isla mid can xarfu jar alxisaani iyo aiflina waa isku raab maxaa la odhanaya lamadoodaba ismun majruurun bican yadfu wuxuu sabaynayaa alkhashabu looxu cala almaai biyaha korkooda biyuu kor sabaynaya ama dul sabaynaya yadfu wuxuu sabaynaya waa markaanu degin yarsub iyo waxa iska soo horjeedaa yadfu bafaa iyo rasaba bafaana waa wixii aan degin rasabana waa waxa degan biyaha yadfu khashabu khashabku looxi wuxuu sabaynayaa cala almaai biyaha korkooda yasqutu amaru amarku ama midhuhu waxay ku daadanayaan cala alardi arlada dusheeda yadfu iyo yasqutu labaduba waa ficlun mudaaricun marfuucun way godaye midna godaalkii uu ka muuqdaa yasqutu xarafkau dambeeya u godaya midna godaalkiisi kama muuqdo yadfuu wuu reeban yahay xarafka u dambeeya wamaca dalika mar haddaanu naasib iyo jaasi midna ka horraynin maxaynu odhanaynaa un ficlun mudaaricun marfuuc baanu leenahay alkhashabu iyo aamaru maxaa la odhanaya labadaas faacilun marfuuc calaa xarfu jar almaa iyo alardi ismun majruurun bicala yanbaxu اlkalbu aygu wuxuu ka ciyayaa fi lbustaani bustaanka dhexdiisa dakhala mujrimu dambiiligii wuxuu galay fi sijni jeelki yanbaxu iyo dakhala way kala baydheen yanbaxu maxaa la odhanaya carabkeeda ficlun muaaricun marfuuc dakhala ficlun maadiniyad wey alkalbu iyo almujrimu waa isku icraab faacilun marfuuc fii xarfu jar albustaani iyo asijnina waa isku icraab maxaa la odhanaya ismun majruurun bifii qashartu alfaakihata khudradii baan maxaa la dhahaa diiray qolofta ka qaaday bisikiini baan ku diiray bisikiini kaafka xataa uu shadan yahay asikiin asha shamsiya asha shamsiyada xarfka ku xigo waa la shadaa laakiin kelmadda mdida waxa shadan kaafkuna uu shadan yahay bisikiini yataqaatalu ljunuudu ciidamadu waxay ku dagaalamaan bisuyuufi bisuyuufi aan idhahdo bisuyuufi yani jamcu sayfin suyuuf ayay eh, ku dagaalamaan eh, ashartu waa ficil wa faacil waxaan diiray eh, alfaakihata mafcuul bihi mansuub faacil ma aha waa wixii la diiray waxaan diirka ka saaray diirn maaragta ka qaaday amaan diiray alfaakihata mafcuul bihi mansuub bisikiini albaaw xarfu jar asikiini sm majruur biba alba baa loodha yataqaatalu ficlu muaaricu marfuuc aljunuudu faacilu marfuucu ciidamadaa dagaalama bisuyuufi bay ku dagaalamaan albaau xarfu jar asuyuufi smu majruuru aljaa'izatu abaalmarinta waxa iskale lisaabiqi kii badiyey ishtaraytu waxaan soo iibsaday quflan ayaa soo gatay quful lilkhizaanati waxaan u soo iibiyey khasnadda ayaan u soo iibiyey waxaa weeye aljaa'isatu waa ismi godan oo jumlada ugu horeeya muxuu noqonaya icraabkiisu mubtada aljaa'isatu waa mubtada marfuuc lisaabiqi allaamu xarfu jar lisaabiqi laam baa ku jira اللام حرف جر السابق اسم مجrور باللام khabarkiina meelhaasuu ku jiraa maynaan gaahin khabarkii halkaasuu khabarkiina ku dhex jira marka darsigani wuxuu aad iyo aad xuruufuljarka waad garanaysaa laylyadana soo akhriya insha allah darsigani wuxuu aad iyo aad u kamilaya icraabkeennii icraabkeenna markii hore wax badan baynagu dhex jiro inaan icraabi karin maalan tusaalayaashii ugu horeeyey kitaabka aljumla almufiida tusaalayaasheedii markaad eegto waxaa ugu horeeyey albustaanu jamiilu waa mubtadiya khabar maxaa ku xigay ashamsu aalicatu waa mubtadiya khabartaasina shama caliyun wardata ayaa ku xigtay imisu ka koobanyankaasi waa ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulkii qaafa muxamadun zahratan waa ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulkii maxaa ku xigay yaciishu samaku imaai waa sa i maai bay ahayd yaciishu samaku filmaaidaa maynaan icraabi karayn darsigan ka hor yaciishu waad icraabi karaysaa ficlu mudaaricu marfuuc asamakuna faacilu marfuuc laakiin filmaai markay soo gaadho waan ka boodi jir filmaai markaa icraabkayka soo gaadho maxaad odhanaysaa fii xarfu jar almaai ismu majruur yakuru nakiilu fii misra baa iyaduna ku jirta yakuru nakiilu yakuru waa ficlu mubaaric marfuuc wax badan annakiiluna waa wixii badnaa waa faacilun marfuuc fii misr fii xarfu jar ismun majruurun bifi marka icraabka meelo badanoo ka boodi jiray oo xarfu jarkaa iyo ismigii u jara ahayd ayaa icraabkii loo dhammaystira dhinaca kalena darsiga ugu dambeeya hal darsi baa inoo hadhay juzu awalkii insha allahu tacaala darsigaasaynu ku dari doonaa dhinaca kalena waxaynu dhiganay wax la godo oo marfuuc ah wax badan baynu ka soo qaadan wax la nasbiyo oo mansuubana wax badan baynu ka soo qaadan wax la reebo oo la jasmiyo oo majsuumana waynu soo qaadan waxay noo dhinnaa keliya wax la hoos dhigo oo majruura waa markii koowaad ay qaadan soo saa maha horey miyaynu soo marray wax la hoos dhigay afartiiba saasay kugu dhanyihin wax marfuuca ah waad soo qaadatay inaad idinku ku noqotaan ood soo tirisaan weyaan oon idhaahdo imise shay oo la godaynu soo qaadanay markaan ah waa inaad sheegtaan laakiin qaar baan anu ka sheegaya faacilkii oo kale marfuuc buu ah mubtaduhu marfuuc buu ah khabarku marfuuc bua inta kale idinkaa idiin daynaya way badan yihiin waa inaad waxallo wixii la godi jiray ismiyo ficilba ee soo qaadana waa inaad sheegto oo tiraa kaa waa la godaa oo kaa waa la godaa oo kaa waa la godaa oo kaa waa la godaa waa inaad tirisa marfuuca ugu horeeya mansuubkaa ku xiga wax badan oo la nasbiyay inu soo qaadan midun baan ka sheegaya mise labaan ka sheega mid baan ka sheegaya midkaasi waxa weeye almafcuulu bihi mansuub buu ah waa la kordhigaya mid kale haddaan ku darana ficilka mudaaric markay nawaasibtu soo gasho axad nawaasib alarbaca an lan idankay muxuu noqonayay mansuub waxyaabaha la nasbiyo ka mida ah. majsuumkana kaa waxba ka sheegi maayo idinkaa sheegitoon halkaan majsuum ku soo qaadan majruur baa sheegaya majruur wax hoos dhigan halkaynu ku soo qaadanay maad xasuusanteen waa darsigeennan xuruufuljarku markay soo galaan ayaa kelmaddii la hoos dhigaa wsal اllah wslm calى sayidina mxamedi wcalى alihi وصaxbihi ajmaciin